mawdic dafxag meelilka gooril fadahayna siriste naxariiseen wed manaa maayna goorilaylin wede ha toorada deeta ku geli i yani saasan waal shayga meeladan gooran wada si wanaag e tartiiban gumi hoob jiifiyaason makaan sahal eh shiid shiid iyo nayow nhayn gurung gurungi nhayn ini jiifado nambahany meelad kagooryaason marki jiifadaason xanuunsadaas huneed yani waa kay waay waana may haboona sunaha ini mindid maryaw shalida deji roogna lanka gori mana dhagyo un si moodka siyo un bah mana magaarsiibna antiya kagoboob sidaas yani mindida na korshe waa kay masalan bihadratiha an ka afdhawon bal ku asture mindida kugar yeelilay mana ma korshe kahaysade kalagargare ma eh walaa yuxidaas masikina mindidan afayn bihadratiha neebka hadradiis bal ku asture lilay asture bahimana korshe tokalanka gorin iyo ofiriyaas weliba gaar ahaan una gooyi oo kaliyo anka gorin hortiyo naska gorin may wala may ha aroray lar anahu ana nabiya sala allahu alayه wasalam mara nabiy nabag ya mari birajulin oo waalicin rijlahu cala safxati shaatin wahuwa yuxidu shafratahu rasuulka sala allahu alayه wasalam lanko may maray lanka oonyaw neefko riido gooryaw goorto luton saari riido mindudina korshe kaafdhawda useyna korshe kaafdhawdaa mari yehna fiiriya saan fiiriyaas neefki yani waa kay saas way welib hindhoka gubaas edan fiiriyaas rasuulka sala allahu alayه wasalam mere falaa qabla hada anti hadin ifin hortiyaleh afaysatisatari mana aturidu fadaase an tumitaha shaatadan ini ada dilo mawtatayni lama dhimash lama tooki dil fadaase ridaari mana hala axdadta shafrataka mindida afaysid qabla an tubajicaha inti adan ifin man afay waysalari mana ay lama dhimash lanka ilangda lankan hoob la dilahayo tooridina korshelinka afaysadasade usoo nooliya marko dhimid khataro kalka yani wa kay melkalakafeelma waxyaala ariibka ho hada kahor dhimay laliyaabo may kumid aha leeray culamada bacdisho wal sheegeen lanko amiirkoon gali lankisidahay amiirka mamara irinkoo badan ini goori markaasa irinki qaar kumid ee goori lanki wala gooriyaay kalkan gooriga kumashguuli lama isadisa inti gooriyahani kal meelo roogan areed mashguuli meelan bahay wali biyaha waraabi wali samiilan bahay hanagadi kalkan xaaladii bahanagaday koy walaay goori dhimeystiren ooba koy mindidi meeli kukutabi waayo tooridii ba waay walka gooriyaaya waayo manaha markaasa dadki meeli roogena tuhmoysa isin gaadeng ale magaadneeren inkiren i buga kadhia isin magaadno buga kadhi marki dambe rajulka oo kor haku argaayo meel dheer haku argaayo iya koy markaasa maray mindidi sinkadooda haytaan fiidintan e gaadiyari afsheeka gaadi latabti eelkasa latabti meela kadhaarida meela kuwaydiyalar mana amirki memarey walyaable buaha hal waydiyalari mindid shaksigo amri eelkia kadegi hafa fiiri aranti cadaati meela lakweli manaa mindidi may ogaaday kalku yani inionayaw xaywaanka naftiskan kalbarisa kagooriyaw dareemaw manaa wal dareemaw hadda tan walku hani kal wal gooriyay ay lasinka goorin aad afsheeka gaadielari mana afsheeka aadi meela kadidi kalku yani dareenga jarel may kala la sheegay nabiyullaahi yacquub ibtilidii soo onog shay yuusuf e waayow shay imtixaani may haytay leeray dubugoo gooriya aadis hortiya ka goori macnaha yana gayliyaas aadi dubug hortis ka goori usun may ilaahay gadaray onogii yuusuf edin jila ini hortis waayo eelka kurido marka dem odoog nagado waayo fool hata inti kulhin doolo onogi dartisa kulhin doolo kalku masfayle le xaywaanka onog awshe aadis hortiya laka gooriya odhon tamana ma binaawalilima may kale sheegay rajulkao may gooriyay dubugo aadis meel roogdogoor lankisuga aglishay fasaadiya la sheegay manaha kolka reed lishal ilaaliyo lan bahanyahay xaywaanaadkana tiyo fa idaa dabaxtum hadii wal gooriyaasan faasinu adibxata dabxada yani heyata goorig wanaajiya wa xadiidkan kan maybo xadiid cadiim eho dawaacidu diinku mid aw lan ali lanki xadiidkan ka camal falona kheer kasta deeraw lor lor kastana kubadbaadaw macnaha sawaama yuriy xadiidka muslimun muslim iyo xadiidka wuli raximah llahu taala xadiidka may kufaaidaysadaanson ini shay kasta ixsaan lan samey yani wa kay saas oo kale cibaadada la wanaaji dadka yani calaaqada baclisho baclo kale lawanaaji dabeece faylla lakala dhagamo ixsaan ini waajib ata hataa yani wa kay saas oo kale wa waa ehelka qaraabada dadka culmada kulli dadku dhan ixsaan la sameeyo ini waajib ata xadiis go may kale xadiis go yani wa kay naxariis iyo shifti iyo dadka lakala dhagmo xaywaanaadka lakala dhagmo si wanaagsan lakala dhagmo wallahu subxaana wataala